بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات سغاشا يشن إلى آيات بغل يلح waa suuratu nisa dagaaladii baa lasoo hadalhayey waxay ahayd aayadii u dambaysay ya ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii fatabayanuu hubsada walaa taquluu liman alqaa ilaykum salaama salaama nabadgelyo qof idiin muujiyey oo idiin riday hadhihina lasta mumina tabtaquuna carada xayaati dunyaa idinkoo yaniba waxan yaray wataan doonaya maxaa yeelay fi cind allahi maqaanimu kaiira waxyaaba badan oo kalaa jira kalaadi kuntum min qabl waagii hore saasa ahaydeenoo marmaraad islaanimada qarsan jirteen baa jirta kuntum min qabl say hadda islaamnimada u qarsanayaan idinku maraad qarsan jirteen baa jirta faman allahu calaykum ilaah baa idinku galladaystay oo xaqa idin idin muujiyey oo xoog idin yeel fatabayanuu hubsana meeshan waxaa la sheegayaa allah wuxuu leeyahay laa yastawi ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiistay oo dagaalka ka fadhiistay oo min almuminiina muminiinta ah, kuwaasoo kayru ulidarari dhibaato kuwa u saaxiiba kayrkood iyo walmujaahiduuna kuwa jihaaday naftood hurayaasha ah fii sabiilillaahi alla dartii u jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday waanfusihim naftooda ku jihaad naf iyo maalba hore fadala allaahu alla wuu fadli siiyey almujaahidiina mujaahidiinta biamwaalihim ku jihaaday waa anfusihim cala alqaacidiina kuwa fadhiya darajatan darajuu siiyo adduunka way kaga sharafooysa darajadii aakhirana waa kaa damba inoo iman doonto wa kullan dhammaantooda ka dagaalka ka fadhiistay ee mu'minka ah iyo ka dagaalka galay wacadallaahu alla wuxuu u ballan qaaday alxusnaa wanaag waa janno wafadala allaahu alla wuu fadli siiyey almujaahidiina wuu ka fadilay kuwa dagaalama calqacdilku ajran ajra cadiiman o darajaad allah wuxuu leeyahay dadka dagaalka ka hadhay oo aan dhibaata haysanin iyo kuwa mujaahidiinta oo naf iyo maalba horay kuwaasaa ka fadli badan ma sina aayadanu markay soo degtay kayru ulidarari kuma jirin laa yastawi lqaaciduuna min almuminiina min almu'miniina waalmujaahiduuna fii sabiili lahi baa soo degtay markaasaa cabdullaahi bini ummi maktuum yaa nabiga u yimid yaa rasuulallah anu dee sidanaan oo indhalaahay see yeela saxaabigii nabiga ka wariyey wuxuu ahaa saabi zayd binu saabit nabigaa la daboolay buu yidhi markuu midigsadayba aayaddan walaa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina waalmujaahiduuna fii sabiili illahi cabdullaahi binu umi maktuum baa u yimid yaa rasuul allahi waad aragtaa buu yidhi haddana waa la daboolay kayru ulid darade daasaa lagu soo daray zaydow kaale ku qor buu yidhi ku dhex qor garab buu zayd ku qorayay aayaddan garab garab xoolaad buu ku qorayay marka mu'miniinta mujaahidiinta ah oo naf iyo maalba horay iyo kuwa dagaalka ka haday laakiin aan dhibaato qabin kuwana darajo dheer oo ka fiican oo ka horeeya marka kuwa dararka qaba iyagu waa sida kuwaas ku kudhowdi niyadooda darteed iyo ajir badan leeyihiin nabiyullaahi maxamed waa la duulay waa la soo noqday wuxuu yihi madiine waxaa jooga kuwa meeshaan maraynaba inala marayay oo ajri badan helay yaa jooga marka mubaasharada unbaa kuwaa la dheeryahay niyada iyo wanaagga waa isku mid waa xagga ajriga laa yastawi ma sinna alqaaciduuna kuwa ka fadhiistay dagaalka oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida kuwaasoo kayru ulidarari dhibaato kuwa u saaxiiba qayrkooda cindala-aan iyo boosnimo iyo xataa kuwaan xoolo haysanin iyo walmujaahiduuna kuwa dagaalamay fii sabiililahi aladati u dagaalamay wa amwaalihim wa anfusihim naftooda iyo xoolahooda ku dagaalamay oo naftooduurayaasha ah ma sina labadaas fadala allaahu alla wuu dheeri siiyey wuu fadli siiyey almujaahidiina kuwa dagaalamay biamwaalihim xoolahoodii wa anfusihim naftooda cala alqaacidiina kuwa fadhiya darajatan way ka sharaf badan yihiin oo darajuu siiyey darajo fara badan bay alla siiyey marka darajatan taasi adduunkayba darajo leeyihiin waa mujaahidiin wacadallaahu alla wa kullan dhammaan wacadallaahu alla wuxuu u ballan qaaday alxusnaa wanaag waa jannada wanaag wafadala allaahu alla wuu fadli siiyey wuu dheeri siiyey almujaahidiina kuwa dagaalama cala alqaacidiina kuwa fadhiya wuxuu ka fadli siiyey ajran ajra caliiman aweyn darajaatin waa darajaatin darajooyin badan buu siiyey oo minhu alla xaggiisa ka ahaatay iyo wamakfiratan dembi dhaaf iyo waraxmatan raxmad wa kaana allaahu alla sidiisaba wuxuu ahaaday qafuuran kii dhaafa raxiiman oo naxariista kuwa dagaalka ka fadhiistay iyo kuwa dagaalka gaale laftood hurayaasha mid walba ajir bay horta leeyihiin laakiin way kala ajir badan yihiin oo qoladanu meeshay gaadheen wax gaari karaa ma jiro ina aladiina kuwa tawafaahum lmalaaikatu malaaigtu oobsatay oo nafta ka qaaday daalimii anfusihim naftooda iyagoo dulmiyey oo gaaladii kasoo hijroon waayay qaaluu malaaigtu waxay dhihi fiima kuntum maxaad ahaydeen hawshaad hayseeni maxay ahayd malaaigtaas waa waktiga sakaraadku qabtaa la yidhi ee malaaigtu malakumowd uu u yimaado qaaluu waxay dhihi kunaa waxaan ahayn mustadcafiina kuwa la gumaysto kuwa la daciifsadaanu ahayn fil ardi ardadii aanu deganayn oo maka ahayn qaaluu malaaigtu waxay dhihi alam takun ma waanay ahayn ardullaahi ilaahay ardadiisu waasicatan sii ballaada oo fatuhaajiruu aada u hijrootaan fiihaa maxaa idin dhex degay haddaydaan tabar lahayn ma iskaga tagtaan fa ulaaika kuwaa ma'waahum meeshay u hoyanayaani jahanamo weeye wasaacad wayna xuntahay masiiran ahaan shay u xun oo aayaddan waxay tilmaamayso dad waxaa jira muslimiinta kamid oo islaamka qaatay oo gaalada la soo duulay oo markaa xabad waxaa ku dhici leeb baa ku dhici aan loogu talagelin markay naftu ka baxaysay malaa'igtu dhihi maxaad haydeen maxaa gaalada idin dhex dhigay markaasay leeyihin daciif baanu ahayno nooma suuragal ahayn markaasaa la yidhi oo iskaga timaadaan ma iskaga timaadaan dhulka ilaahay waa waasice marka meesha waxaa laga garan daaru kufri waa in laga hijrooda in aladiina kuwa tawafaahum lmalaaikatu malaaigta oofsatoo nafta ka qaatay malaaigtaasi waa malkumowdi iyo acwaantiisa daalimi anfusihim naftooda iyagoo dulmiyey oo gaaladii aan ka soo hijroonin qaaluu malaaigtu waxay dhihitay ima kuntum maxaad hayd maxaad ku tala jirteen maxaad ka dhex joogteen xaaladeed ku sugnayd qaaluu waxay dhihin qoladaasi kunaa waxaan mustadcafiina kuwa la daciifsado oo la gumayso fil ardi dhulka dhexdiisa waa ardu maka qaaluu malaaigtu waxay dhihi alam takun ma waanay ahayn ardullaahi ilaahay ardadiisu waasicatan tii ballaaran oo fatuhaajiruu aada u hijrootaan fiihaa dhexdeed fa ulaaika kuwa noocaas ma-waahu meeshay u hoyanayaan jahanamo jahanamo weyn wasaaad wayna xun tahay masiira ayaa ahaan bay u xun tahay wey marka qoladaasi haddayna xataa islaamkii ka bixin laabudda waan yaduluu jahanama waan yaduluu jahanama jahannama waa inay galaan haddii tawxiid baa ku yahay waa laga soo saari kuwii fidnoobay ee markay gaalada ku dhexadheen fidnoobayna wayba ku waareen ila almustadcafiina kuwii daciifiintaa la daciifsaday mooye oo min arijaali ragga ah wanisaai dumar walwildaani caruura laa yastadicuuna aan karaynin xiilatan xeelad ay qolada kaga dhuntaan oo kaga baxaan kari maayaan walaa yahtaduuna mana ku hanuunsa ma kuma ma hanuunayaan ma garanayaan sabiilan wadda ay maraan kuwa iyaga allah subxaanahu watacaala wuu u turay wuu u dabciyey kuwa ducafada ah oo qoladan xeelad ay kaga dhex baxaan aan haynin isla markaana hadday ka dhex baxaan wadda ay maraanba aan garanayn iyo meelay u kacaan midna aan garanayn kuwaa mooyaane waa kuwii cabdullaahi binu cabaas yidhi anuu caruurtan ka ahaa hooyadii umufadal lubaaba bintulxaaris na waxay ahayd buur haweenkay kamid mid ahayd umufada waa libaab bintu xaaris maymuna bintu xaariskii nabiga xaaskiisa ahayd isku hooye ahayd marka allah wuxuu ka soo reebay kuwa hijroon waayay oo gaalada ku dhexadhay ila lmustadcafiina buu kuwa la daciifsaday oo tabarsa daran oo min arijaali ragga ka mid ah wanisaai dumarka ka mid ah walwildaani caruurta ka mid ah laa yastadiicuuna aan karaynin xiilatan xeelad ay kaga dhex baxaan oo kaga dhuntaan walaa yhtaduuna kumana hanuunayaanoo ma garanayaan sabiila wada fa ulaaika kuwa noocaas casa allaahu alla wuxuu u dhow yaho laga radin an yacfuwa inuu saamaxo canhum xaggooda wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday cafuwan kii saamaxa kafuura qofkii dani ku qabatay gaalada inuu dhex joogo oo ka bixi kari waayo allah uu saamaxaya laakiin wuxuu qarka u saaran yahay hadduu gaalada kusii dhex jiro inuu fidnoobo hadda dadkeenna dibadaha taga iyagoo fiican bay tagaan gaaladu waxay inta badan rabaan caruurtay rabaan caruurtii markii iskuul lagu daro oo nin qaysiih ah wax u dhigo nin qaysaa ah wax u dhigi maalinta dambe isagoo qayskii isu diidunbaad ark waa fitna wey marka dadaan ka adkaysan karin dini baa fitnada fa ulaaika kuwaas casallaahu alla wuxuu u dhow yahay oo laga rajay ilaahay rajihiisuna waa wax dhiciye an yacfuwa canhum inuu saamaxo وكان الله الله وحو أهادي عفوا كي عفية غفورا الرافة ومن يهاجر قف كي هجلوده بلد القال كتبه في سبيل الله ألدت أهجلوده يجد وحو كهل في الأرض دلفة مراغما قباد بكهل قباد كثيرا وبدن ما لبدن وجوه وساعة هضم تنم يفزق ومن يخرج قفك كبح من بيته يقول لي مهاجرا إساقوا هجلونا إلى الله ورسوله حد قال لي رسولك إجرا معناه وحويه meel alla raalli ka yahay buu tegayaa wey oo meel islaama uma yudrikulhu mowtu mowtku uu haleelo dhexda ku qabta isagoon meeshuu ku socday gaari faqad waqaca wuu dhacay qofkaa ajruhu ajrigiisu cala allah ajri weyn buu alla ku leeyahay wakaana allaahu allana wuxuu ahaaday kafuuran kii dhaafa raxiima naxariis qofkii hijroodo alla darsi u baxa oo gaalada dhex baxa uu ku gabadu heli maxmar meel buu heli uu ku gabado uu dego oo oo dhulkoo dhan baa waasaca dhulka islaamku joogo iyo wasacatan hodantinimo risqi buu heli waayi maayo risqi saxaabadu markay madiine ka baxeen sahay ma wadan markay ka baxeen mako markay ka baxeen mako sahay ma wadan madiine markay galeen dee barwaaqadoodii waaba la ogaada qofkii marka gurigiisa ka baxa dhinaca kale isagoo muhaajira dabadeedna geeridu dhexda ku hesho allah buu adigdiisa ku leeyahay ninka la yidhaha khaalid binu xisaan binu quwayli khadiija bintu quwayli binu cabdilcuza binu asad binu cabdilcuza ay eedada askii nabiga yaa hijrooday waa xakiim binu xisaankii saxaabiga ahaa walaalkii dhexda markuu marayo abdulxabash buu ku socday oo diintiisuu la cararay iyo abeesa qaniintay halkiibuu ku dhintay aayaddan raggaas iyo ragga lamida ah, adigoo meel saxda ku socdo meel xun ka tegay dhexda ku dhimat hijradii waa ku sax waman yuhaajir qofkii hijrooda fii sabiilillaahi alla wadadiisa ama alla dartii yajid wuu fil ardi ardada muraaqaman gabaad buu ka heli dagaan buu ka heli kaiiran oo badan oon ciriiri ahayn iyo wasacatan hodantinimo iyo risqi waman yakruj qofkii ka baxa min beytihi gurigiisa muhaajiran isagoo hijroonaya ilallahi wa rasuulihi xagga alliya rasuulka u hijroonaya macnaha meel alla raalli ka yahay buu ku socda marka wax alla xaggiisa usii socduu ka dhigan yahay uma yudriku lmowtu mowtku uu haleelo dhexda ku haleelo faqad waqaca wuu dhacay ajruhu ajrigiisu cala allah alla dushiisa alluu kuleeyahay wakaana allaahu alla wuxuaada afuuran kidhaas raxiima idaa darabta markaad socotaan fil ardi dhulka dhexdiisa ood musaafir tihiin falaysa calaykum dushiina ma aha junaaxun dembi an taqsuruu inaad gaabisaan an taqsuruu min asalawaati salaadda inaad gaabisaan waase insiftum haddaad ka baqdaan an yaftinakum inay idin fidneeyaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo idin soo weeraraan ina alkaafiriina gaalada kaanuu lakum idinka waxay yihin caduwan mubiina aayaddan meeshu waa salaaddii oo la gaabinayo salaada la gaabina waa rubaaciga midda afarleyda jamcu waa daruura qasriguna waa ruksa markaad musaafir tahay salaadii waad gaabin kartaa marka waxaa lagu qayday oo meeshan ku qayday in khiftum waa haddaad cabsataan marka waxaa loo fahmi karaa haddaydaan cabsanayn hagaabinina nabigaa la weydiiyey yaa rasuulalahi hadda amni baynu ku jirnaay bal ka waran baa layidhi waa sadaqa alla idinku sadaqaysigal ah. marka haddaad baqdaanta waxaa loo cabiray saxaabada safarkooda inta badan cabsi ku salaysan duulimaad iyo gaalo ay ka baqayaan iyo inta badan ku samaysan marka cabsi amaajirka ama yaanay jirin oo la gaabin salaadii kunaaga marka inta loo gaabin inta loo inta lagu gaabin waktiga ee masaafadeeda qolyo waxay yidhaahdeen saddex mayl yaa la gaabin oo nabigaa gaabiyey saddex mayl xadiidkaasu ma sii xoog badna waxaa laisku raacsan yahay safar dheer oo mashaqo مثل إمام شافعي oo kale wuxuu leeyahay lix iyo toban farsakh oo kale yuu leeyahay isku soo duuduuba sadar ee safar mashaqo ka suurowdo oo daal ka suuroobo oo sidaas oo kale ah yaa loo gaabay maalin iyo habeen ugu yaraan yaa loo gaabinayaa w gaabintana markaad salaada tukanayso dee marka hore ad gelayso yaad niyoon inaad gaabinayso intaad gaabin niyooto adoo dhexda ku jira inaad taam yeesho ay noqoto aada qalbiga ku qabato sunaa taa u bedeli si aada salaad quman usoo xidhato marka gaabintuna waa sidaa waa sadaqa alla ina siiyey allah wuxuu leeyahay waidaa darabtum markaad socotaan fil ardi dhulka dhexdiisa ood safar tihiin falaysa calaykum dushiina maaha junaaxun wax cidhiiri ah iyo dembi an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaadaha inaad gaabisaan waase in khiftum haddaad ka baqdaan an yaftinakum inay idin fidneeyaan oo idin soo weeraraan alladiina kuwii kafar u gaalooday ina alkaafiriina gaalada kaanuu lakum idinka waxa u yihiin caduwan mubiina waxaynu nidhi cabsidu kuma salaysano waa sida badane saxaabada socodkooda cabsi u badnaayo waa sadaqa alla ina sige waayo waidaa kunta markaa tahay nabi allow fiihim saxaabada dhexdooda fa aqamta aada u aqimtood isu taagta lahum iyaga asalaata salaada aada isu taagto faltaqum ha istaagto daaifatun qayb oo minhum iyaga kamid ihi macaka ha kula joogsadeen waliya'khuduu aslixatahum hubkoodana ha qaateen oo ha haysteen idaa sajaduu kuwaasi markay sujuudaan oo tukadaan oo dhammaystiraan salaadoodii nabiguna uu midii hore keliya uu tukaday falyakuunuu ha ahaadaan min waraa'ikum intay ka baxaan gadaashiina ha tagaan waltaati daa'ifatun daa'ifo kalena ha ahaato ha timaado ukhra oo kale kuwaasoo lam yusalluu aan tukanin falyusalluu macaka iyaguna ragcadda dambe ha kugu xidhaan walyakhuduu ha qaataan xibdahum digtooridooda ha qaataan wa aslixatahum hubkooda intaba ha qaataan aayaddan waxaa weeye waa cadowgii oo xagga qiblada aan jirin xagga qiblada haduu jiro cadowga kulli waa la wada wadageli salaad marka imaamku wuu tukinayaa qoloba marbay la sujuudi imaamka wayna ku wada xidhan yihiin laakiin markaan cadawgii xagga qiblada ma jiro qolaa imaamka la geli nabiga qolaa la geli markuu har ragcada tukiyo yuu isagu taagdida imaamku nabigu dheeraysan intay iyagu iska kacaan oy ragcaddii dambe la yimaadaan oo laba ragcadoo tukadaan iyo kuwii kale soo bedeli kuwaasna taagniday nabiga ugu iman ragcad bay iyaguna la tukan markay ragcaddaa la tukadaanoo nabigu fadhiisto yay iyagu iska kiciyo oo ragcadoodii kale la iman nabigay la salaamo noqsan wey cadowgii xagga qiblada ma jiro ee wuxuu jiraa xagga dambe hadduu xagga qiblada jiro salaaddii waa la wada geli waa salaatu lkhoof wey salaatu lkhoofka waxaa ka mid a ah, markii dagaalku uu socdo salaada la dayn maaye kayfa maa amkan daad wax fuusan tahay daad ordayso meel kasta u jeeso Eh, hadda axaadiista qaarkeed waxa sheegay hal ragcada tuko oo haddaa sujuuddu ku suroobi weydo ishaar oo sidaana laakiin maalintii khandaq waa kii casarku ka tegey tegey nabigu iyo cumar bin khadaabi marka salaadan suuradeedu waa mid ah cadowgii xagga qiblada ma jiro xaggan buu jiraa imaamkaa qola la xidhan ragcadda hore markuu tukiyo iyuu nabigu taagniida daysan ragcaddii dambe iyagu iskala imanayaan way atixiyaatanayaan way tegayaan kuwii kale soo bedeli imaamkiibay taagnida ku soo way ku xidhan ragcadaasay la tukanayaan markuu isagu fadhiisay iyagu iska kici way soo tukanayaan fadhigay ugu iman imaamkii way salaamo noqsayaan saasuu difaacu noqonay waidaa kunta markaa tahay nabiy maxamed fiihim saxaabada dhexdood fa aqamta aada u aqiimta lahum iyaga asalaata salaada aada u aqiimta iyaga dartood faltaqum ha istaagto ha qumto daa'ifatun qolo oo minhum ka mid i ah, macaka macaaga salaada ha kula xidhaan وليأخذوا هقاطا إيجا ثلاثة كتير ألفتون أسلحتهم مكواد فإذا سجدوا مركز سجودان وإن لما يسان رقعدي دنبنا لما يسان أدقوا رقعدي وركلي كتير فليكونوا هذا من ورائكم قداشين وكوي كلها شعور بدلان ولتأتي هاتماده ضائفة قيب أخرى كلا ولم يسلوا أن تكنين فليسلوا معك أدناه كل تكذا رقعدي دنبه تود تدنبنا يقول إسكوا هاي سنة كامل يسان وليأخذوا حبرهم digtoonidooda ha qaataan ila gaaladu waxyiiyo waasilxata mulkooda intaa ay salaada tukanayaan ha digtoonaadeenoo ha feeyigaadeenoo ha shanqo dhagaysanoo hubkana ha haystaan wadda ladiina kuwii waxay jecel yihiin kafaruu gaabalooday low takfuluuna haddaad halmaantaan isdhigataan can aslixatikum hubkiina haddaad halmaantaan iyo waamticatikum qalabkiina fa yamiluuna ay weeraraan calaykum dushiina maylatan weerar waaxidan oo keliya waxay ahayd colka khaalid bnu weliid baa colka watay nabiyullaahi maxamed soo weeraray markaa salaadii duhur bay tukadeen saxaabada iyo nabigu markaasay yidhaheen war wakti ay khaafiliin ahaayeen oyna iska keendhabaynin bay ahayde maxaan u weerari weyn waxaa la yidhi war tu kalaa imane tu kale oo caruurtooda xataa ka jecel yihiin baa imane taasaynu la dhowranayna markaasaa malku jibriil intuu nabiga u yimid iyo aayadan u keenay wy farsamadaa u tukada waa xeel dagaal wadda aladiina kuwii waxay jecel yihiin kafaruu gaaloobay law takfuluuna haddaad halmaantaan an aslixatikum hubtiina wa amsicatikum alaabtiina fa ay weeraraan calaykum dishiina maylata idinku soo yaacaan weeye garo oo maylatan waaxida walaa jinaha calaykum dambi dushiina maahayo ciriiritoona in kaana hadduu idinku sugan yahay bikum idinka aadan dhib oo min madarin rooba aw kuntum aatiin mardaa kuwa jiran oon hubka qaadan karin an tadacuu inaad dejisaan aslacatakum hubkiina wax dhibi masaa marka dhibka la yidhi digtoonaada oo hubka haysta haddii dhib jiro oo madar iyo codjiro iyo wax jirto inaad hubkii dhigataan wax dhibi ma jiro ilmatan roobka oo kale hade wa idinka qoy hubkiio birtii wa idinka mirdhiyo wa idinka qoy jiriya oo meel jiriya dhiga allah wuxuu leeyahay walaa junaaxa calaykum dushiina ciriiri iyo dambi midna male in kaana bikum hadduu idin ku sugan yahay adan dhib oo min mada dhifooba ow amase kuntum aatiin mar baad dadshireen an tadacuu inaad dejisaan dambi dushiina ma aha aslixatakum hubkiina dhulka dhigataan laakiin wafuduu xirakum kollayba waxaad gashaan digsooni gala hataa haddaad hubka dhigtaan haysdhiganine eh. ogaada oo feeyigaada oo waardiye samaysta oo haysdhiganina wey wakuduu xidrakum digtoonidiina qaata in allaha alla subxaanahu watacaala acadda wuxuu u diyaargareeyey lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab muhiinan oo duleeya gaalada sidaa idiin dhibaysa eed la jihaadaysaan idinku waxaad gaadhsiisaan mooyaane cadaabkii allah diyaaro idaa qadaytum markaad dhammaysaan asalaata salaada markaad dhammaysaan fadkurullaha alla xusa qiyaaman idinkoo taagan waqucuudan fadhiya wa calaa junuubikum dhinaciina ku sugan ilan khayraad oo dhan markii la sameeyo waxaa la rabaa digri iyo ducaa la rabaa ayu khayraad oo dhan soonka markaad afurto markaad salaada tukato wax kasta qur-aanka markaad akrido wax kastoo khayraada markaad dhamayso waxaa la rabaa duco iyo digri baa la rabaa marka salaada markaad dhamaysaan salaadii caadiga ahayd ma ahee kala kaca waxba fadhiga ku digdiini tasbiixdii iyo taabiintii iyo ducadii meeshaad doontaan ola baxa wey fii kulli laxwaal waidaa qadaytum salaata salaada markaad dhamaystirtaan fadkuru llaha alla xusa qiyaaman idinkoo taagan allahu akbar iyo tasbiixdii iyo ducadii waqucuudan idinkoo fadhiya wacalaa junuubikum dhinaciina xataa idinkoo jiir marka waxaynu nidhi shay kasta oo khayra markii la dhameeyo ducaa ka dambaysa salaada dabadeed waa la ducaysan soonka markii la afuro waa la ducaysan jihaadka markii lagu jiro waa la ducaysan qur-aanka markaad aqrideed khatimta waa ducaysan waa sidaa laakiin waxaa laga yaabaa ducadeennan hadda aynu naqaano ee salaada marka la galo nin kelihii duceeyo hadee waa waxna soo gaadhay marooki iyo halkaasay ka timid baa in salaada uu ninku nin kelihii duceeyo laakiin labiga lagama soo naqlinin nin kelihii duceeyo dadku aamin yihiin fikradda meesha ku jirta waxaa weeye ducadii nin waliba wax gaar u rabaa nin dambi dhaaf buu alla bari nin caruur buu weydiisan ninba wax goonu wadaa marka nin keliya hadduu duceeyo wuxuu isagu rabay keliya ku duceeyey dee dadkii kaloo dhan gacadii ka baaqat dadka kaloo ka baaqatay marka iska ducaysa adigu allahda ahayd oo ducada haddayna marnaba ahayd allah wuxuu leeyahay faydad macnanta haddaad xasilan tihiin oon cabsi iyo dhibaata midna jirin faidaad ma'nantum haddaad xasilan tihiin oo qalbigiinu degan yahay faaqiimu salaata salaada ooga salaada ooga macnaheedu waxaa weeye arkaanteedii iyo farsamadeedii iyo hay-adeedii caadiga ahayd ku tukada oo imaam keliya samayso oo ha idin tukiyo oo dhamaystira salaadii aqiimu salaata macnaheeda waa sidaa faidaad ma'nantum markaad xasilan tihiin oo amni jiro faaqiimu salaata salaada ooga siday ahayd u tukada maxaa yeelay ina salaata salaad kaanad waxay ku ahaatay cala almu'miniina kitaaban waajib mawquutan oo la waqtiyeeyey marka waa waajib waqtiyeysanoo waqtigeeda in la dhaafiyo aan la ogolayn waxaa loo leeyahay cabsi markaad ku jirtaan sidaa u salaadan la rabin waqtigeeda in la dhaafiyo marka la leeyahay markaad aamin tihiin salaada sida ay u waa waqtigii sidii alla u waajibiyey u baa loo jeeda ina salaata salaadu kaanad waxay ahaatay على المؤمنين المؤمنين كتاب كتاب موقوتا لوقتيين ولا تهينوا هالضعيف هنا في ابتقاء القوم قوم كإنا تكاتتان قال لإنا تكاتتان والإريوتان والله تقالونتان حكا ضعيف هنا إن تكونوا هداتين تألمون كوحا وصنعي والراوع يدلك أذن ببايو فإنهم يجب اللفتور يألمون ويحنوصا كما تألمون سابحا وصنعي سا هذه دبك أذن ببايو يقولوا ويدبنيه watarjuuna idinku waxaad ka rajaynaysaan ood dheer tihiin min allahi alle maa laa yarjuuna waxayna rajayn marka ha daciifino gaalada inaad raadsataan oo la dagaaltaan ha ka daciifina maxaa yeelay dhibka idinka idin haysa iyagana waa haystaa idinku waxaad dheer tihiin khayr baad alle ka rajaynaysaan ilahay baa idin kaalmaynaya janno iyo khayr baad rajaynaysaan maxaa maxaad uga dibdhacaysaan wey walaa tahinuu ha in takuunuu haddaad tihiin ta'lamuuna kuwa xanuunsan fa inahum laftoodu ya'lamuuna way xanuunsan kamaa ta'lamuuna saaad u xanuunsanaysaan watadduuna waxaad ka rajaynaysaan idinku min allaahi ma xaggiisa maalaa yarduuna intaasaad dheertihiin wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman kii og xakiiman oo falsan oo shay waliba siduu ku habsan yahay u maamul innaa anagu anzalnaa waan dejinay buu alla yii ilayka xaggaaga bilxaqi run xaalo uu ku dhaahan yahay litaxkuma inaad kala xukunto bayna annaasi dadka dhexdooda bimaa ashay ku kala xukunto araaka allaahu alli uu ku fahamsiiyey qur-aanka wuxuu kaa fahamsiiyey inaad ku xukunto walaa takun ha ahaanin khasiinan khasiiman mid u dooda lilkhaainiina khaainiinta aayaddu waxay ahayd qolo reer bani ubayriq la yidhaahdo oo aan fiicnayn oo tuugo ahoo oo dhowr nin walaalo ah oo ducma uu ka mid yahay nin ka mid eh, bashiir la yidhaah yaa wuxuu xaday nin yahuudi ah iyuu alaab ka xaday nin yahuuda iyo alaab ka xaday ah, alaabtu waxaa weeye waa kiish bur ku jiro iyo diric ku dhex jira iskama egine kiishkii baa meel yar ka dilacsanoo baa daatay nin yahuuda yuu u geeyo yahay anigaa leh ninkii baa yimidoo burkii baa la raad qaaday ninkii yahuudkaabaa loo tegay ninkiibaa ninkaas aniga ii dhiibay ninkiibaa nabiga u yimid yahuudka yaa rasuulla dee saasaa igu dhacday ree bani ubayrqna intaan ninka yahuudkii nabiga u tegin yee nin direen adeerkooda waxay idhi nabiyullaahi maxamedow niman fiicanoo qoys wanaagsanoo aada u hagaagsan yaa lagu been abuuranaya waxayna xadin way xadin laleeyahay nabigu runbuu u qaatay kii yahuudka ahaa yaa nabigu yimid dacwadii dhabta ahayd uu sheego yaa rasuulalahi sidaa wayii anigu ma ana xadina nimankaasaa xaday markaasuu nabigu runu qaato wuxuu u xukumay qolada reer bani ubayriq inayna xadin buu xukumay ee ka yahuudku xukumay aayaddanaa nabiga dusha laga saaray marka nabigu dee ile qaybka ma oga haddaan loo la ogeysiini allah baa qaybka ogeysiiye qaybka ma oga marba wix isaga hortiisa ku xukumay marka isagu labada nin hadalkoodii markuu qaaday kaasuu run u qaatay weyn dembi ma aha marka inaa anagu anzalnaa waan dejinay ilayka xaggaaga alkitaaba kitaabkii bilxaqi baan ku dejinay litaxkuma inaad xukunto baynanaasi dadka dhexdiisa bimaa shay ku xukunto araaka allaahu alla uu ku fahamsiiyey culimada qaar baa waxay leeyihiin nabigu ijtihaadku u banaanaa ile nabigu qur iyo xadiid buu wax ku xukumi jiray xadiidka qudhiisha ila waa wax loo waxyooday inuu ilaa waxyuhu calamun shadiid lquwa xadiidka laftiisa waa loo waxyooday marka culimada qaar baa yidhi marmar buu ijtihaad wax ku xukumaa bilmatal markii bader meel biyaha aan ahayn la degay yuu nin nabiga weydiiy ya rasuul meeshan m ma waxyi baynu ku degni mase fikrad ma fikrad baan ku degnu inakaci yidhi marka bader baa sidaa la dilsao gaaladii sidaa lagu cadaadiyey culimada qaar baa yidhi wixii alla ku fahamsiiyey baad ku xukumaysaa qol ninkii yahuudka ahaabuu uxukumay yuu ku xukumay oo ninkii bani ubayriqi inayna iyagu tuugo ahayn ee kan yahuudkii tuug yahay buu ku xukumay aayadana nabiga la dul walaa takun ahaani khasiiman ku u dooda ilkhaainiina khaainiinta astaqfirullah alla ka qufraan dan in allaha alla kaana wuxuu ahaaday afuuran kii dhaafan raxiiman oo naxariis markii nabigu dembi ma gelin laakin dee maadaama taqdadii ay sidan hoosta ka soo gashay waxa weeye dee nabigu nadiif buu ahaa dembina ma lahayn qufraan dalabkuna ummadiisu u jidaynaya wey innagaa laynoo jidaynaya wastakfir illah midda kale marka nabiga istikfaarta laleeyaha waxay ku tusin iyo salliga xataa salliga nabigu waxay ku tusin nabigu bani aadam allihiisa u baahan inuu yahay bay ku tusin marka istikfaarta laleeyahay marka innagaa inaynu ku dayano la rabaa wastakfir allah alla ka qufraan dalbo in allaha alla kaana wuxuu ahay kafuuran kii dhaafa raxiiman oo naxariista